بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله الدرس التاسع والعشرون درسiga sagaal iyo labaatanaad السنة الثaaminaة min الهiجرة sanadii sideedaad ee hijrada ghasawaatuhaa waxaynu arki doonaa duulaamadii dhacay wa wasaaya arasuuli sala allahu calayhi wasalama lijeyshi mu'ta iyo dardaarannadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu siiyey ciidankii uu u diray meesha loo yaqaano mu'ta fatxu maka waxaa kaleynu arki doonaa furashadii maka iyo sida ay u dhacday fi sanati athaamina sanadii sideedaad ee hijrada xadaat waxaa dhacday ghaswatu mu'ta duulaankii iyo dagaalkii la magac baxay ghaswatu mu'ta wa fatxu makka waxaa kaloo dhacay duulaankii maka lagu furtay wa ghaswatu xunaynin iyo duulaankii xunayn lagu qaaday wa ghaswatu taa'if iyo dagaalkii lagu qaaday meesha loo yaqaano taa'if haddaba aynu ku horayno ghaswatu mu'ta jahaza rasuulu sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulku uu diyaariyey ilaa mu'tata si mu'ta ay ugu duulaan halaathata aalaafi rajulin saddex kun oo nin liqitaali man si ay ula soo dagaalamaan kuwii qataluu dilay rasuulahu farriinsidihii rasuulka iyo ergeygii ilaa amiiri busra uu u diray ninkii boqorka iyo hoggaanka ka ahaa meesha loo yaqaano busra markaa ciddii dishay ergeyga ayaa rasuulku ciidankaasi uu ugu talagalay inay la soo dagaalamaan waqad awsaahum rasuulu sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulku ciidankaa uu ku dardaaray biwasaaya dardaaranno minhaa ay ka mid ahayd satajiduuna ragow waxaa arki doontaan fiihaa mu'to dhexdeeda waxaad ku arki doontaan rijaalan rag raggaasoo fi sawaamici meelihii ay ku cibaadaysanayeen ku sugan oo muctasiliina dadkana ka fogaaday oo ka dhex baxay falaa tatacaraduu lahum kuwaaha u banbixina oo waxba ha yeelina walaa taqtuluu ha dilina imra'atan gabadh walaa sagiiratan iyo ilmo yartoona walaa basiiran faaniyan mid waxa weeye indhaqabo oo gaboobayna ha dilina walaa taqطacuu shajaran geedna ha goynina walaa tahdimuu binaa'an dhismana ha duminina falamaa wasala aljeyshu ciidankii markii uu gaadhay mu'tata meesha mu'ta loo yaqaano wajaduu waxay halkaa ku arkeen ama kula kulmeen jeyshan cadiiman ciidan aada u baaxad weyn min alruumi oo boqortooyadii reer ruum ka socda faqaataluuhum muslimiintii waa la dagaalameen nimankaa faraha badana ciidanka ah xataa qutila ilaa la dilay zayd bnu xaarisata ra'iisuljeyshi zayd bnu xaariso oo ahaa hogaamiyihii ciidanka fa akhada raayata calankii iyo hogaaminta ciidanka waxaa la wareegay jacfaru bnu abi aalibin jacfar bnu abi aalib wa qaatala waa dagaalamay xataa quطicat ilaa la gooyey yamiinuhu midigtiisii uu calanka ku hayay fa akhada raayata kadibna calankii waxa uu ku qaaday biyasaarihi bidixdiisa faquطicat ayضa bidixdiisiina waa la gooyey faxtadanahaa calankii laabta ayuu ku qabtay xataa qutila ilaa la dilay fa akhadahaa caalankii iyo hogaamintii ciidanka waxaa qaaday jacfar dabadii cabdullaahi bnu rawaaxa saxaabigii lo odhan jiray fa qutila aydan isagana waa la dilay fa akhadahaa ciidankii iyo hogaamintii iyo calankiiba waxaa la wareegay ashahmu hogaamiyihii albaasiru ee geesiga ahaa khaalid bnu lwaliid ee lo odhan jiray khaalid bin weliid faqaatala alacdaa'a cadowgii buu la dagaalamay waa khaalide bimahaaratihi alxarbiya khibraddiisii iyo xirfaddiisii dagaaleed ee uu yaqaanay ayuu kula dagaalamay qitaalan shadiidan dagaal daran wa qatala minhum waxaanuu ka laayay cadadan cadiiman tiro aad weyn xataa khallasa almuslimiina ilaa khaalid uu muslimiintii ka soo badbaadiyey minhum nimankaa gaalada ee faraha badan warajaca ila almadiina magaalada madiine ayuu ku laabtay isagoo ciidankii hogaaminaya fa ahnaa calayhi asalaatu wassalaam rasuulku waxa uu ammaanay calayhi salaatu wassalaam calaa khaalidin khaalid bin lwaliid iyo sida ciidankaa uu usoo badbaadiyey aswatu muta mu'ta waa deegaan ka mida ah shaam dhulka shaam loo yaqaano deegaan iyo qaryo ka mida weeye waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu diyaariyey ciidan duulaan iyo dagaal ku qaada ghaswatu mu'ta sabab bay lahayd inta aynaan sababteeda sheegin ciidankan rasuulku lama socdo oo muu ka mid ahayn keliya wuu diray uun isaguna waa ka haray haddana markaad eegto cinwaankeeda waxaa loo yaqaa loo bixiyey ghaswatu mu'ta waxaynu hore u soo marnay duulaamada rasuulku uu wehelinayay calayhi salaatu wasalaam ee saxaabada uu la socday in loo yaqaano qhaswa ciidamada uu ka hadhay ee uu diray uuna in loo yaqaano sariya limaadaabaa haddaba mu'ta dagaalka iyo duulaankaa lagu qaaday iyadoo rasuulkuba aanu la soconin haddana khaswo loogu sheegay waxay leeyihin culimmadu sababtu waxa weeye likarati jeyshiha ciidankeeda aada u badnaayo marka la eega dee sariyooyinkii iyo ciidamadii gaadmada ahaa rasuulku uu diray calayhi salaatu wasalaam waa sariyadii ugu ciidanka badnayd fa ashbahat ilghaswa waxay markaa isaga ekaatay maxay ghazawaadkii oo kale waaweynaa ayay la mid noqotay sidaa awgeed baa ghaswo loogu bixiyey haddaba duulaankani sabab buu lahaa sababtuna waxay ahayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa uu diray ergey ergeygaasoo uu diray ninkii haysan jiray meesha loo yaqaano busra ka talin jiray saxaabigaasna waxaa magaciisu ahaa la diray ergeyga alxaarif binu cumayr intii haddaba aanu gaadhin halkii loo diray ayaa waxaa dhexda kula kulmay nin la odhan jiray shuraxbiil binu cumar alkhasaani ninkaasaa oo dee gaal ah ayaa dhexda kula kulmay waxaan u ku yidhi waxaan u malaynaya inaad ka mid tahay ergooyinkii muxamed uu soo diray wuxuu idhi marka saxaabigani dee isma laha waa lagu dili doonaayo maadaama oo dhaqankii iyo caadadii la yaqaanay ay ahayd ergada inaan la lay oo dee ergeydu iyo dadkii ergada ahi waxaa loo yaqaanaa birmageydo lama laayo oo lama dilo xataa haddii colaad kasta ay jirto mar alla markii uu ogaaday inuu saxaabigani rasuulka ka socdo calayhi salaatu wasalaam ninkani waa uu dilay saxaabigi ergada oo la laayaana waa bimathaabati iclaani xarbin waxay u dhigantaa ama u taagan tahay dagaal in la iclaamiyo haddii cid ergadeedii la dilo waxaa macnaheedu yahay ciddaa ergada dishay dagaal bay diyaarutay oo ay iclaamiyeen markaasaa dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidankani uu diyaariyey ciidankaasi rasuulku alayhi salaatu wasalaam waxa uu u magacaabay cidda hoggaaminaysa oo rasuulku wuxuu leehy alayhi salaatu wasalaam ciidanka waxaa hogaaminaya zayd binu xaaritha fain usiiba zaydun fajacfarun fain usiiba jacfarun facabdullaahi bnu rawaaxa saddexdaa nin iyo inay hoggaanka u kala dambaynayaan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam u magacaabay waxaana halkaa laga dhadhansanayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu dareensanaa in raggaasi ay le-an doonaan marka hoggaaminta warka koowaad waa zayd binu xaaritha kadibna jacfar binu abi aalib kadibna cabdullaahi bnu rawaaxa waxaa rasuulku uu siiyey dardaaranno kala duwan oo laba dhinacba taabanaya halkaa iyo deegaankaa lagu duulayo marka koowaad maxaa laga rabaa in loo bandhigo ma dagaalunbaa lagu bilaabi doonaa mise bandhig kalaa loo samaynoo islaamnimada loogu baaqi waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada kula dardaarmay iyo ciidanka marka koowaad islaamnimada inay u bandhigaanoo dagaal aanay ku bilaabin dardaaranka labaad ee rasuulku uu siiyey calayhi salaatu wasalaam waa kaa sheekhuba uu inoo sheegay oo ah in dadyowgaa iskaga cibaadaysanaya kaniisadaha iyo meelaha macaabidda ah ee iyagu dadkana aan ku jirin dhibna aan wadin inaan loo banbixin dhibaatana loo geysan sidoo kale dumarka iyo caruurta aan la laynin odayaasha da'daana aan la layn ciidankaasi waxa marka ay qaateen talooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaasaanay ku baxeen markii ay gaadheen meesha loo yaqaano mu'ta waxay la kulmeen ciidan aanay meeshaba ka filanayn tiradiisa baaxadiisa cududdiisa iyo cadadkiisaba waa ciidan laba boqol oo kun oo nin ka kooban halka saxaabadu ay yihiin saddex kun boqolku waxaa diyaarsaday ninkii marka horeba falka geystay shuraxbiil bin cumar alkhasaani boqol kun oo kalena waxaa ugu soo gurmadiyey ninkii heraqle la odhan jiray marka laba boqol oo kun ayay dhexda u galeen saxaabadii iyadoo tiradoodu ay tahay saddex kun dagaalkii iyo duulaankii si toosa ayuu u bilaabmay oo dagaalku waa bilaabmay ciidankani baaxadna waa leeyihiin ragdee diyaarsanna weeye waxaa markaa shahiiday oo dagaal iyo yani waxa weeye geesnimo dheer kadib ama xooggan kadib saxaabigii ciidanka hogaaminayay oo ah zayd binu xaaria hogaamintii waxaa la wareegay markaas sidii dardaarankuba ahaa jacfar binu abi aalib isna aada buu u dagaalamay geesinimo la yaablana waa muujiyey ciidan badan oo gaaladii ka midana waa laayay oo gacantiisuu ku dilay ilaa gacantiisii midig la gooyey waa tii calanka uu ku siday haddana waxa uu ku qabtay gacanta bidix u fiirso geesinimada iyo sida uu u doonayo jacfar inaanu calanku dhulka u dhicin waayo calanku inuu dhulka u dhacaa waxay ka dhigan tahay dee in la jabay oo kale ayay la mid tahay sidaa awgeed baa gacantii bidix iyadoo tii midig go-an tahay ayaa dhaawaca iyo jugtaa soo gaadhay umuu joojiyey gacantii bidix buu ku qabtay gacantii bidixna waa la gooyay laabtuu haddana ku qabtay ilaa dabeetana halkaa lagu dilay hoggaamintii waxaa la wareegay cabdillaahi binu rawaaxa oo jacfar dadaalkaa dheere uu sameeyey kadib waxaa alla uu qadaray inuu halkaa ku shahiido waxaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay labadaa gacmood ee laga gooyey in ilaahay ugu bedelay laba baal oo jannada dhexeeda uu ku duulo waxaana lagu magacaabaayo loogu yeedhaa jacfaru tayaar jacfarkii duulaayey cabdilaahi binu rawaaxa isna isla dagaalkaasi ayuu ku shahiiday waa hogaamiyihii saddexaad ee ciidanka ilaa calankiiba dhulka u dhacay calankii markii uu dhulka u dhacay waxaa soo qaaday saxaabigii loo odhan jiray thaabit binu aqram ayaa calankii dhulka ka qaaday markaasaa dabeetana waxau ihi ardadow isu kaalay oo ciidankii buu la hadlaya nin inaga mida aynu ah ku heshiino calanka inuu inoo qaado iyo hogaaminta ciidankaba riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan cid ballamuu hadlina calankii khaalid buu u geeyey khaalid bin alwaliid khaalidna markii hore waa ku diiday wuxu uhi adigaa iga mudan markaasaa waxa uu ku yidhi markaa haabit waa saxaabigan calanka soo qaaday dagaalka iyo khibradiisa cid kaaga aqoon badani ma jirto calankana qaad ciidankana ku hogaami aqoonta alla ku baray ee dagaalka markaasaa dabeetana hogaamintii iyo calankii iyo ciidanka hogaamintiisaba waxaa la wareegay khaalid bin lwaliid waana awalu macrakatin shaaraka fiiha maca almuslimiina waa dagaalkii koobaad ee uu kala qeyb galo khaalid muslimiinta isagoo dee muslim ah intii hore wuu ka soo horjeedun dagaalada la gelaya dee dhinaca kale u ahaa laakiin maanta waxaa la qadaray ilaahayna uu waafajiyey inuu ka mid noqdo ciidamadii muslimiinta khaalid bin lwaliid geesinimada waxaa u dheer inuu khibrad iyo aqoon u leeyahay taagtikada dagaalka iyo sida cadowga la ysaga dhiciyo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warbixinayey ee saxaabadii madiine joogtay uu u sheegayey wixii ay la kulmeen ciidankii mu'te ku sugnaa ila waa loo waxyooday rasuulka calayhi salaatu wasalaam warbixinta waa la soo gaadhsiiye waa kii lahaa waxaa dagaalamay zayd oo waa la dilay jacfar baa calanka la wareegay oo waa la dilay cabdillaahi bnu rawaaxa waa la dilay xataa akhada raayata sayfun min suyuuf illah ilaa hogaamintii iyo calankaba uu la wareegay seef ka mida seefaha ilaahay isagoo uga jeedaayo khaalid bin lwaliid khaalid markaa ciidankii markii uu la wareegay waxa uu ahaa nin cabqari ah cabqariyun fi lxarbi xagga dagaalka iyo aqoonta uu leeyahay aada u xeel dheertay maalinta intii ka hadhay wuxuu awood u yeeshay laba boqol oo kun oo ciidana inuu hortaagnaado oo aan la jabinin muslimiinta oo dee aanay qarqinin ciidankan faraha badan gabalkuna sidaasuu ugu dhacay isagoo weli hortaagan oo la loodin kari laayay baa gabalku dhacay waagu markii uu bariyey farsamo kaluu leeyihi markaa khaalid waa farsamadii ciidankani uu ku badbaadi lahaa loogana saari lahaa halkan uu ku jiro waayo laba boqol oo kun uma babac dhigi kara ciidankan waa saddex kun oo qof oo waliba la laayey khaalid markaa wuxuu sameeyey farsamo la yaab leh ciidankii muslimiinta ee marka hore dee qaybsanaa maymanadii iyo maysaradii saaqadii iyo muqadamadii ciidanka ile qaybo kala duwan buu leeyahy guutaba meel bay qaabilsantay qaabkii ciidanku uu ahaa iyo qaab dhismeedkiisii waxbuu ka bedelay guutooyinkiina wuu isku bedelay oo ciidankii bidixda lagu ogaa midigtuu mariyey kuwii kalena dhinaca kaleu mariyey ciidankii xagga dambe difaaca kaga jiray xagga hore uu soo mariyey kuwii xagga horena gadaal buu mariyey nimankii gaalada ahaa markii waagu uu bariyey islaan weerar ku qaada waxay arkeen wejiyo cusub oo kuwii maalmahanba ay la dagaalamayeen aan ahayn kuwii shalay lala dagaalamayay aan ahay oo dee shalay waxay ku barteen dhinaca bidixna cid baa ka dagaalamaysa way arkayeen dhinaca kalena qolo kalea ka dagaalamaysa wejiyo cusub bay markaa arkeen qolo waliba qolo cusub bay arkeen ama weji cusub markaasaa waxay u qaateen ciidan cusub oo gurmadi inuu yimi oo meeshiiba dee waxbay laga awood badan yahi taasaa markaa waxay keentay inay dib u gurtaan oo laba boqol oo kun oon ciidana khaalid uu waxa weeye ka khibrad badiyey si uu ciidanka u badbaadiyo nimankii weerar rasmiya may soo qaadino waxay u arkeen in gurmad iyo gargaar meeshan soo gaadhayo aanay u babac dhigi karayn markaasaa dabeete khaalid ciidankii uu dibdib u saaray isagoo dhinacan difaac kaga jira ilaa ciidankii uu soo badbaadiyey magaalada madiinana waxa weeye uu ku soo noqday rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa ku ammaanay khaalid bin waliid waayo fi sanati ahaaminati sanadii sideedaad dhexdeeda xadaat waxaa dhacday khaswatu mu'ta duulaankii iyo dagaalkii mu'ta lagu qaaday wa fatxu makata iyo maka furashadeedii wa ghaswatu xunayn iyo xunayn dagaalkii lagu qaaday wa ghaswatu aa'if iyo aa'if dagaalkii lagu qaaday jahaza rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu u diyaariyey ilaa mu'tata mu'taa alaaata alaafi rajulin saddex kun oo ciidana liqitaali man si ay ula soo dagaalamaan kuwii qataluu dilay rasuulahu ergeygii rasuulku uu u diray ila amiiri busra hogaamiyihii busra meesha loo yaqaano ka tarinay waqad awsaahum arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu kula dardaarmay saxaabada iyo ciidanka biwasaayaa dardaaranno minha ay kamid ahayd satajiduna fiha mu'to dhexdeeda waxaad ku arki doontaan rijaalan rag raggaasoo fi sawaamici macaabida iyo goobaha ay ku cibaadaystaan ku sugan muctasiliina oo dadka ka dhex baxay falaa tatacaraduu lahum ha u banbixina oo waxba ha yeelina walaa taqtulu imra'atan walaa sagiiran gabadh ha dilina yacni qof dumara walaa sagiiran iyo ilmo yartoona walaa basiiran faaniyan midda oo indha qabana ha dilina kii indhahala isaga alkiisabada walaa taqطacuu shajaran ha gooynina waxa weeye wax dhir ah walaa tahdimuu binaa'an dhismayaashana ha duminina falamaa wasala aljeyshu ciidanku markii uu gaadhay mu'tata mu'ta meesha loo yaqaano wajaduu waxay halkaa kula kulmeen jeyshan cadiiman ciidan aada u fara badan oo min aruumi boqortooyadii ruum ka yimi faqaataluuhum way la dagaalameen xataa qutila ilaa la dilay zayd bnu xaariata ra'iisu ljeish zayd bnu xaariso ah hogaamiyihii ciidanka fa akhada raayata calankii waxaa la wareegay jacfar bnu abi aalibin waqaatala isna waa dagaalamay xataa quطicat yamiinuh ilaa midigtiisii la gooyey faakhada araayata biyasaarih kadibna calankii waxa uu ku qabtay bidixdiisa faquطicat aydan gacantiisii bidixna waa la gooyey faxtadanahaa laabta ayuu ku qabtay calankii xataa qutila ilaa la dilay faakhadahaa calankii waxaa la wareegay cabdullaahi bnu rawaaxa faqutila aydan isna waa la dilay faakhadahaa calankii waxaa la wareegay oo qaaday ashahmu hogaamiyihii albaasiru ee geesiga ahaa khaalid ibnu lwaliid faqaatala alacdaa'a cadowgiibuu kula dagaalamay khaalid bimahaaratihi alxarbiya xirfadiisii iyo khibraddii dagaale u lahaa qitaalan shadiidan dagaal adag buu la galay wa qatala minhum cadadan cadiiman waxaanuu ka laayay tiro fara badan oo cadowgiiyo gaaladaya xataa khallasa almuslimiina ilaa muslimiintii uu ka soo badbaadiyey minhum ciidankaa faraha badan ee ka awoodda badan wa rajaca ila lmadiinati magaalada madiine ayuu ku soo laabtay waa khaalid isagoo ciidankii hogaaminaya fa ahnaa calayhi salaatu wasalaam calaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam khaalid waa ku ammaanay arrintaasi ma alghazawaat alatii xadaat fi sanati haamina maxay yihiin duulaamadii iyo dagaaladii dhacay sanadii sideedaad kam cadadu man jahazahum alrasuulu sala allahu calayh wasalama ilaa mu'ta waa imise tirada ciidanka ee rasuulku uu diyaariyey mu'ta inay duulaan ku qaadaan bimaada awsaahum calayhi asalaatu wasalaam maxaa rasuulku ciidankaa uu kula dardaarmay maadaa wajaduu maxay la kulmeen bacda wusuulihim ilaa mu'ta mu'tamarkii ay gaadheen ciidankaasi maxay la kulmeen man akhada araayata yaa qaaday calanka iyo hogaaminta ciidanka bacda zayd bni xaariata zayd bnu xaarita dilkiisii kadib maada facala khaalidun khaalid muxuu sameeyey bacda an akhada araaya kadib markii uu la wareegay waxa weeye calankii iyo hogaaminta ciidanka addarsu ahalaaثuun darsiga soddonaad غزوة الفتح في عشhريiن من رمaضان غزوة الفتح waa duulaankii lagu furtay maka oo dhacay fii cishriina min ramadaana labaatankii bishii ramadaan sannaddii sideedaad ee hijrada sababuhaa fatxu maka sababteedu waxay ahayd anna qurayshan quraysh naqadat waxay burisay sharطan sharطi min shuruuطi sulxi اxudaybiya ka mida shuruudihii iyo qodobadii lagu heshiiyey heshiiskii la magac baxay sulxu xudaybiya wa saacaduu waxay garab siiyeen man caahadahum ciddii iyaga heshiiska kula jirtay ayaa waxay ku gacan siiyeen ay ku garab siiyeen calaa qitaali man inay kuwaasi la dagaalamaan calaa qitaali man inay la dagaalamaan ciddii caahada rasuula sala allahu alay waslam iyaguna rasuulka ballanta iyo xilfiga la galay fa saara ilayhim rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku xaggaa iyo quraysh buu u dhaqaaqay bicashrati aalaafi rajulin toban kun oo ciidan isagoo wata wa kaana saa'iman rasuulku waxa uu ahaa mid tooman fa aftara fi ariiqi intii dariiqa lagu sii jiray ayuu afuray wa laqiya waxay la kulmeen xuraasul jeyshi gaarkii ciidanka muslimiintu abaa sufyaana abu sufyaan bay kula kulmeen fi ariiqi wadada waqad jaaa waxaanuu u yimi yatajasasu inuu basaaso ahbaara almuslimiina muslimiinta warkooda fa asaruuhu way qafaasheen wa atow bihi ila rasuuli sala allahu aleyh wasalam rasuulka ayay u keeneen fa aslama waa islaamay wa cafaa canhu rasuulu sala allahu aley wasalam rasuulkuna iska cafiyey uma arsala calayhi salaau wasalaam kadib rasuulku waxa u diray khaalid bna alwaliid liyadkhula makata si uu uga soo galo min asfaliha xaggeeda hoose wa amarahu waxaanuu rasuulku khaalid amar ku siiyey anlaa yuqaatila inaanu la dagaalamin ilaa man qaatalahu ciddii isaga la dagaalanta mooyaane famanacathu bacdu lqabaa'ili qabaaisha qaarkood baa ka hor joogsaday khaalid min adukhuuli inuu maka soo galo faqaatalahum waa la dagaalamay xataa hazamahum ilaa uu jebiyey oo wa dakhala makata makana soo galay amaa rasuulu llahi sal allahu alayh rasuulkii ilaahay miya fainahu dakhala isagu waxa uu ka soo galay min aclaa maka maka xaggeeda sare ayuu ka soo galay biduuni xarbin iyadoo wax dagaal ahi aanu la kulmin waayo liannahu lam yamnachu axadu cidiba umay diidin min dukhuulihaa maka inuu soo galo darsigani waxa uu ku saabsan yahay fatxu maka furashadii maka sheekhuna aad buu usoo koobay waa alfatxu lacdam waa furashadii ugu weynayd fi lislaam ee islaamka dhexdiisa waxa weye dhacda fatxu maka markaynu soo koobno sabab baa waxa weeye uu lahaa duulaankaa maka lagu qaaday sababtuna waxay ahayd waxaynu hore u soo marnay sulxulxudaybiya heshiiskii xudaybiye lagu saxeexday ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo qurayshi ay wada galeen heshiiskaasi qodobadiisa waxaa ka mid ahaa ciddii doontaa inay gasho xilfiga iyo heshiis ay la gasho nebi moxamed calayhi isalaatu wasalaam inaan loo diidin ciddii quraysh heshiis la gelaysa ee gaashaanbuur la noqonaysana inaan iyana la diidin qodobaday ka mid ahayd haddaba waxaa jiray laba jirib oo iyagu kala raacay labada qolo waa khusaaco qolada loo yaqaano iyo qolada loo yaqaano banu bakar khusaaca waxay galeen fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam wa ciqdih rasuulkay ballan la galeen way islaameen isagay markaa xilf iyo gaashaanbuur la noqdeen qoladan banu bakar ah, quraysh bay iyaguna gaashaanbuur la noqdeen haddaba labadan reer waa banu bakar iyo khusaace waxaa ka dhaxeeyey cadaawad iyo colaad gaamurtay oo ka soo bilaabantay fi ljaahiliya islaamka ka hor rag bay kala laayeen colaaddaas iyadoo ay dhex taallo ayaa islaamnimadu timi deetna waa la kala mashquulay oo duulaamadii iyo dagaaladii muslimiinta iyo dee gaalada dhex marayay baa lagu kala mashquulay muddo kadib baa markaa nimanka reer banu bakar oo ah qoladan qurayshi dee waxa weeye ay gaashaanbuurta quraysh gaashaanbuurta la ah iyo xilfiga ayaa waxa ay duulaan ku soo qaadeen reer khusaaca oo iyaguna qoladaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam xilfiga kula jirta iyo heshiiska sababta weerarkuna waxay ahayd qoladan banu bakar baa gacantu ku dambaysay oo fil jaahiliya de waa kuwan kala aargoosanayey islaamka ka hor markaa gacantii ugu dambaysay waxay ku dhacday banu bakar markaa dee waxbay tirsanayaan markaa duulan iyo weerar bay ku soo qaadeen rag badanna dee waa ka laayeen ilaa sidii ay u eriyanayeen ay ku shubeen xaramka oo maka waxay kacbada ay galeen way kaga hari waayeen maca kacbada nimankan gaaladana waa qurayshe si hoose ayay u gacan siinayeen oo hadday hub tahay iyo hadday talo tahayba hadda waa quraysh nimankaana la daba taagnaayeen ragga qaarkoodna toos bay uga qayb galeen sida safwaan binu umaye iyo cikrimatu abi jahl iyo way ka qayb galeen dagaalka iyagoo la socda banu bakar arrintaasi markii ay dhacday ayaa nin ka mid ah ree khusaaca ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u tegey waa fariinsidihii iyo erga ay rasuulka u direen calayhi salaatu wasalaam ninka waxaa la odhan jiray camar binu saalim alkhusaaci camar binu saalim alkhusaaci magaaladii madiine markii uu yimi oo soo galay wuxuu yimi masaajidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka oo masaajidka fadhiya mar alla markii uu soo dul istaagay hadal kale muu gelin ninkani waxa uu sidaa dhiille iyo war aan fiicnayn iyo dhibaato la gaadhsiiyey had iyo jeerna marka dhiilada iyo cabashada la gudbinayo waxaa dhaqan u ahayd carabta inay gabay ku gudbiyaan waayo gabaygu uu ka saameyn badan yahi hadalka caadiga ah ninkani markaa gabay dheer buu tiriyey gabaygaa waxaa ka mid ahay oo ku jiray ereyada iyo tuducdiisana ka mid ahayd ina qurayshan akhlafuu kalmawcida wa naqaduu mihaaqaka almu'akada wajacaluu lii fii kada'in rusada wazacamuu an lastu adcuu axada wahum adalluu waaqaluu cadada hum bayatuuna bilwatiiri hujada waqataluuna rukacan wasujada wuxuu leeyahy nebi moxamedow sala allahu calayh wasalam nimankii qurayshahaa akhlafuuka almawcida ballantii way kaaga baxeen oo heshiiskii way buriyeen wanaqaduu mihaaqaka almu'akada heshiiskii adkaa way jebiyeen wa jacaluu lii fii kadaa'in rusadaa meesha kada loo yaqaano bay ii galeen dhibaatana ii geysteen aniga iyo tolkan wa zacamuu waxaanay sheegteen an lastu adcuu axada inaanan cidna u yeedhan karayn oo bilaamiciinaan ahay bay sheegayaan wahum adalluu wa aqallu cadada iyagaana tiro ahaana yar waxa weeye dullinimana saaran tahay oo liita oo dadka ugu liita laakiin waxayna leeyihiin cidba uma yeedhan kartaan humbayatuuna bilwatiiri hujada wuxuu hi waxay nagu waabariisteen ama waxaan leeya nagu soo noogu yimaadeen nagu soo mireen habeennimo meesha loo yaqaano watiir waa halkii ay deganaayeen hujada annagoo cibaadaysanayno qaarka iyo ay salaatuleyl bay iskaga jiraan bay nimankana weerar nagu soo qaadeen waqataluunaa rukacan wasujada annagoo rukuucsan oo sujuudsan bayna laayeen rasuulka ilaahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrinkaasi waa taabtay waayo waa gabay gabayguna waa ka saameyn badan yihi waxaa kaloo intaa sii dheer wuxuu aada uga xumaaday waxaan dhacay markaasaa rasuulku wuxuu uhi nusirta yaa camru bnu saalim camarow waa laguu gurmado waa laguu gargaaraye iska fadhiiso warkaagana waa maqalay markaasaa dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu garow bilaabay iyo sidii nimanka nimankaa duulaan loogu qaadi laha waa quraysh ila iyagaa ballantii ka baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ducaystay in aan warkaasi bixin oo aanu quraysh gaadhin warkaa duulaanka iyo dagaalka lagu qaadi doono intaasi markii ay dhacday nimankii gaalada ahaa waa qurayshi ila umay dhamnayn garabkan la siinayo banu bakar abu sufyaan oo kale oo dee odaygoodii ma oga markii warka uu maqlay in nimankaa reer banu bakar garab la siiyey oo nimankii kale duulaan lagula qaado o lagula hiiliyey markiiba wuxuu ka fekeray alla ilaahay inaanay muslimiintu joogayna dagaal lagu soo qaadi doono nimanka oo maka la soo weerari doono qurayshi markiiba abaabul bay sameeyeenoo abu sufyaan bay direen oo rasuulka u direen calayhi salaatu wasalaam abu sufyaan magaaladii maka madiine ayuu yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu isku dayay inuu la hadlo cidiba waa u jawaabi weydey wuxuu haddana u tegey abu bakar wuxuu ku yihi abu bakarow igala hadal moxamed aan la hadle oo ergadan si uu iga aqbalo abu bakar wuxuu ku uhi anigu ma awoodo rasuulka inaan kaala hadlo cumar bin khadaab buu u tegey intii in la eg buu kuuli cumarna wuxuu ugu jawaabay iska dhaaf inaan erge idiin qaadee haddaan hub kala waayo quraanjo mooyaane iyadaan idinku layn lahaa ad waxaad ka hadlaysaa inaan erge idiin qaado oo aan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam kaala hadlo cali binu abi aalib buu u tegey calina waxa uu kuuli ma awoodo maantana rasuulka waxba kalama hadli karne iska raali ahow faatima bintu rasuul buu haddana la hadlay wuxu uhi igala hadal iyana waxay tihi my wuxuuhi waaye inan kan yar waa xasan bin cali waa ilmo yar dee isagaba u dirah nagala hadle <laughs> wa way soo xidhantay de waxay tii dee inankaygu intuu soo digaarka ergena ma qaadi karo da-dii ergadana ma joogo markaa ma qaadi kare maca salaam abu sufyaan wuxuu la soo noqday khaybata amal waxaba yaraatee guula kamuu gaadhin ergadii uu qaaday mana dareensana in dagaal lagu soo qaadi doono iyo in kale ma garan karo wuu iska soo noqday marka quraysh markii uu yimi wuxuu u sheegay wixii la kulmay iyo inaan halkaa wanaag ka soo socon rasuulku calayhi salaatu wasalaam e, ciidanki buu diyaarsaday diyaar garow dheer baa la galay intaana waxaa la isku dayay warka in la qariyo oo aanu bixin warku iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay baa saxaabigii loo odhan jiray xaaib ibnu abi baltaca ayaa arrin khaldan sameeyey warqad buu qoray waxaanu u diray quraysh warqaddaasi waxay sheegaysaa ama caddaynaysaa in lagu soo maqan yahay quraysh oo rasuulku dagaal ku soo qaaday calayhi isalaatu wasalaam warqaddii intaanay gaadhinba quraysh ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyooday rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo loo sheegay in warkii la fakiyey oo sirtaasi la isku dayey inay baxdo warqaddan gabadh baa loo dhiibay gabadhaasi makay ku socotaa rasuulku wuxuu diray saddex nin cali binu abi aalib iyo miqdaad binu camar iyo zubayr binu cawaan wuxuu kuuri waxaad samaysaan gabadha joogta ama sii maraysa meesha loo yaqaano rawdatu khaakh gabadhaa u tagoo warqadda ay side ka soo qaada warqadda ay sidaana waa tii xaatib uu qoray gabadhii markii ay gaadheen waxay ku dheen warqadda aside keen waxay tii wa walla iga tay warqad ma sida anugu way ku celceliyeen way diideen cali wuxuu ku laba mid kala dooro inaanu ku qaawino muriga gacan kaa dhigno iyaa warqadaa keento marka waana ka dhabo dee hadday diddo waa la qaawin lahaa warma fahamti loodhan maayo waa dumar in laga daayo waayo in warqadani ay fakato ayaa khatarteeda oo ka khatar badan in iyada la qaawiyo qaawinteedaa fudud may fahamti markaa looma joojiye cali bin abi aalibna wuxuu ku dhaartay inuu qaawinayo gabadha hadday dhiibgeed warqada waayo dhibaatada warqadan ka dhalanaysaa ka daran e labaduba mafsado soomaa in la qaawiyaano waa mafsado warqadda in loo daayaano waa mafsado kale soo laakin laakiin ayuhumaa de labada mafsado baa weyn warqadda oo fakata soo ha dabcan idan dee qaawinteeda fudud gabadhii markii ay aragtay nimankani niman soo taaganay inaanay ka tegayn haday dhiibi weydana la qaawin doono warqaddii way dhiibtay warqaddii waa la soo qaaday rasuulkaa loo keenay calayhi salaatu wasalaam warqaddan waxaaba ku qoran waxay ka socotaa xaaib ibn abi baltac waxay ku socotaa quraysh waa laydinku soo maqan yahi deetana baa loo yeedhay radia allahu canhu xaaib rasuulku markii uu ku hi xaaibow bal war maxaa kugu kalifo warqadda inaad qorto wuxuu rasuulku ilaahay oo gaalnimo iyo xumaan iyo nacaybaan islaamnimada u qabo midda ma ah igamay ahayn laakiin sabab kalea jirta sababtaasi waxa weeye de aniga ehelkaygii iyo dadkaygii makay degan yihiin laakiin nin qurashiya ma yihi oo quraysh dee kama dhalan anugu marka waxaan is idhi warkaa quraysh gaadhsii si adigana caruurtaada iyo ubadkaaga iyo ehelkaaga ay kuugu badbaadiyaan umadhu marka la qaxayo dee lagugu kaxeeyo lagugu ilaaliyo laakiin raggan kale saxaabadee kula jooga dee nin walba ehelkiisii makuu joogaa laakiin waa dad qoraysh ka dhashayoo de waa la badbaadinaya iyaga dee raggaa la joogaa badbaadinaya amaa aniga meesha ehel kuma lihi marka waxaan is xoogaa intaa gacan ka dhigo oo abaal ka dhigo si adigana ubadkaaga lagugu badbaadiyo cumar bn khaaab radia allahu canhu wa ardaa baa waxau ihi dacnii yaa rasuula allahi adribuu cunuqa hada munaafiq cumar aad buu u xanaaqay wuxuu rasuulka ilaahayow qoortaan ka goynaya igu siida rasuulku wuxuu ku uhi alayhi isalaatu wasalaam maya waa raggii beder ka qayb galay cumarow maxaa ku ogeysiiyey ilaahay inuu daalacday quluubta dadkii beder ka qayb galay oo uu ku yidhi icmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum waxaad doontaan sameeya waan idiin dhaafaya markaa xaatib arrin khaldan buu sameeyey laakiin dee gaalnimo may ahayn umuu gaaloobin wuu gaaloobi arrintaana de waa caddeeyey rasuulku waxau ihi alla ilahay run baad sheegtay mar haddaad sababta yani aad noo caddaysay waa sax waa run baad sheegtay marka rasuulku muu muu odhan hala dilo ila hadduu ridoobo waxa lona towbadkeen ama waaba la dili lahaabe hadduu towbad keeni waayo halkaa marka waxaynu ka qaadanaynaa dadka qaarkood baa muwaalaadka oo dhan oo yani alaa iyadoon la kala qaadqaadin gaalnimo ku sheega qofku hadduu xidhiirba gaalo la yeeshay inuu gaaloobayo e sidaana ma aha oo mukafira iyo hayru mukafira dee loo qaybiyaa muwaalaadka xidhiirkan waa nooc mid jacayl ku salaysanba iyo gaalnimadooda mise waa mid arrimo kaleo adduunyo ku salaysan xidhiirkan taasay ku xidhantay sidaa awgeed xaatib rasuulku kuma odhan waad gaalowday qaarba waxay koodhana uu gaaloobay laakiin wuxuu kaga badbaaday inuu beder ka qayb galay beder oo laga qayb galaa ma gaalnimay qofka ka badbaadisaa dagaalka bederka qaybgalkiisa gaalnimo lagaga badbaadi maayo laakiin arrintan aan gaalnimo ahayn dembiba ha noqotee xaaib ibnu abi baltaca iyo warkiisana waxaa ilaahay ka soo dejiyey fi suurati lmumtaxina aayaadkeeda u horeeya ya ayuha aladiina aamanuu la tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaa ila akhiri aayaat waay rasuulku calayhi salaatu wasalaam warkaasina markii halkaa lagu soo afjaray nimankii weli war ma haya waa quraish waxaa rasuulku markaa uu u dhaqaaqay sidii maka uu ugu duuli lahaa toban kun oo ciidanna waa diyaarsaday ciidankii waxay socdaanba markii ay ku soo dhawaadeen magaalada maka dad badan oo iyaguna waxaa jiray dhexda kaga hor yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo gaaladii qureysheed ka mid aha lakiin soo islaamay sida waxa weeye cabdillaahi bnu abi umaya iyo abu sufyaan bin alxaarif binu cabdilmualib rasuulka in adeerkii maaha abu bin binu ma mahad abu sufyaan binu alxaarif iyo rag kale cabaas laftiisu dhexduu kaga hor yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii rasuulku uu maka kusoo dhawaaday ayaa ciidankii waxaa la faray nin waliba dab inuu shito toban kun oo ciidana wey nin waliba dab yaroo gaaru iska shito abu sufyaan binu xarbi iyo budayl bin warqa oo dee si weli u baqanayo isla alla ileh waa laydinku soo maqay oo meelaha wax basaasaya ayaa waxay arkeen dabkaa faraha badan ee habeennimadan baxaya markaasaa budayl wuxuu uhi dabkaasi muxuu ahaa abu sufyaan baa yidhi wuxu waa reer khusaaca waa nimankii reer khusaaco dee beryahanba la leynayo waa iyaga wuxuu hi maya reer khusaaca intaa ma leeg toban kun ma gaadhaan marka bal dabkaa aynu ka wardoon doonno intaa ay wada hadlayaan waxaa meel aan ka fogeyn marayo oo laftiisu wardoon ahaa cabaas binu cabdilmualib oo wata baqashii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam oo dee ciidan ka soo yaro baxay muslimiinta markaasuu dabeeta u dhawaaqay waa la isfahmay waa la isgartay dabeeta wuxuu ku yidhi maxaa warad haysa cabaasow wuxuu ihi haadaa rasuulu waxaan waxaanaad arkaysaa waa rasuulka ilah iyo ciidankiisii weeyey war fiicanna idinma soo socdeen intay goorigoorta iska islaam wuxu uhi waayo maxaan sameeya wuxu uhi anigay soo raacan kuu geeya rasuulka alayh isalaatu wasalaam abu sufyaan soo raac abu sufyaan naftuu u baqdayo markiiba cabaas buu raacay ciidankii markii ay soo gaadheen baa cumar binu khadaab wuxuu arkay abu sufyaanoo baqashii rasuulka saaran oo cabbaas la saaran markaasaa wuxu uhi waxaa ma hadleh ilaa allaha subxaana wa tacaala ii suurtageliyey maanta inaan gacanta kugu dhigon ku dilo abu sufyaan markaa cabbaas baqashiibuu xoog u eliyey si uu cumar waxa weeye uga badbaadiyey abu sufyaan ilaa rasuulka uu geeyey calayhi isalaatu wasalaam kama u hadhin cumare ka daba tegey hadda isagoo doonaya inuu dilo ah, rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii loo geeyey abu sufyaan wuxuu u bandhigay islaamnimada intii hore waa ka yara maaganaa xooga mar buu usoo yaro istaagaa wuxuu dhaa fi nafsi shay may nafta qalbiga waxbaan ka yara dareemaya inaan weli ku rumeeyo waxbaan yara dareemaya shaway rasuulku calayhi salaatu wasalaam siduu ugu celcelinay markii dambe waa islaamay cabaas buu rasuulku u yihi markaa ninka abu sufyaan adigu caawahay oo ha kula joogo cabaas markaa rasuulka wuxuu ku rasuulka ilaahay abu sufyaan oo aa nin madaxnimada yaro jecelo marka horena madax buu ahaaye wax u magacow wuxuunu dheh markaasaa rasuulku wuxu uhi man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin qofka guriga abu sufyaan gala qurayshay waa aamin weeye ku filan dee intaas soo ma <laughs> waagu markii uu beriyey ee ciidankiina dhaqaaqeen waxaa rasuulku ku yidhi abu sufyaan cabaas abu sufyaan waxaad fadhiisiisaa wadadan ciidanku marayaan ee ciidanku uu marayo meel ku dhow halkaasaa dabeetana uu fadhiisiiyey markaasaa dabeetana ciidanka baaxadiisiibuu la yaabay markaasaa wuxuu leeyahay cabaasow inankii adeerka u ahayd wallaa arrinkiisu ma sahlana ninkii boqor buu noqday markaasa wuxuu uhi innaha nubuwa boqortooyo maahee waa nebinimada weeye sidaasaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maka uu ku galay iclaanna waa la bixiyo man dakhala daara abi sufyaana fahuwa aamin waman dakhala almasjida fahuwa aamin waman aqlaqa calayhi daarahu fahuwa aamin qofka albaabkiisa soo xidha waa aamin ka masjidka gala waa aamin qofka guriga abu sufyaan gala waa aamin saasaa markaa rasuulku maka uu ku galay ciidan khaalid bin waliid uu hogaaminayana waxaa la amray xagga hoose inay ka soo galaan maka saasaa waxa weye maka lagu furtay weli fatxu maka iyo dhacdooyinkiisu waa sii socdaane aynu ku soo noqonno dersiga sababuhaa maka furashadeeda sababteedu waxay dana qurayshan quraysh baa naqadat waxay burisay shartan qodob iyo shardi min shuruuطi sulx اxudaybiya ka mid a qodobadii lagu heshiiyey heshiiskii sulx xudaybiya wa saacaduu waxay garab siiyeen ama taageereen man caahadahum ciddii iyaga heshiiska kula jirtayba waxay ka caawiyeen calaa qitaali man caahada rasuula sala اllahu alay wasalam dagaalkii ay qoladaasi kula jirtay kuwii iyaguna rasuulka cahdiga iyo xilfiga la galay fa saara ilayhim rasuulu sal allahu aleyh wasalam rasuulku nimankaa xaggooda ayuu u dhaqaaqay waa make waa qurayshe bicashrati aalaafi rajulin isagoo wata toban kun oo ciidan wa kaana saa'iman rasuulku waa soomanaa fa aftara fi ariiqi intii wadada uu kusii jiray waa furay wa laqiya xuraasu ljeyshi waxay la kulmeen gaarkii ciidanka muslimiintu abaa sufyaan abu sufyaanoo fi ariiqi wadada maraya waqad jaaa wuxuu u yimi yatajasasu inuu dhegedhegeeyo ama basaaso ahbaara almuslimiina muslimiinta warkooda faasaruuhu way qafaasheen wa atow bihi ila rasuuli sala allahu aleyh wasalam rasuulka ayay u geeyeen fa aslama waa islaamay wa cafaa canhu rasuulu sala allahu alay waslam waa iska cafiyey uma arsla calayhi salaau wasalaam kadibna rasuulku waxa uu diray khaalida bna alwaliidi khaalid bin waliid iyo ciidan uu wato liyadkhula makata min asfaliha si maka xagg hoose uga soo galo wa amarahu waxaanuu amar ku siiyey anlaa yuqaatila inaanu la dagaalamin khaalid ila man qaatalahu ciddii isaga la dagaalanta mooyaane famanacathu bacdu alqabaa'ili qabaaisha qaarkood baa u diiday khaalid min adukhuuli inuu maka soo galo faqaatalahum wuu la dagaalamay xataa hazamahum ilaa uu jabiyey wadakhala makata makana uu soo ama rasuulu llahi sal allahu aley wasalam rasuulka ilaahay miya fainahu dakhala min aclaa maka isagu maka xaggeeda sare ayuu ka soo galay biduuni xarbin iyadoo wax dagaal ahi aanu la kulmin waayo liannahu lam yamnachu axadun cidna umay diidin min dukhuuliha maka inuu soo galo as'ila maa sababu ghaswati alfatx furashadii maka sababteedu maxay ahayd bikam saara rasuulu sala allahu alay wasalam imise ciidan ayaa rasuulku uu la socday ama uu ka haystay lifatxi maada laqiya xuraasu ljeyshi fi ariiq gaarhkii ciidanku maxay la kulmeen waa ciidanka muslimiinta gaarhkoodii maada facaluu bihi maxay ku sameeyeen ciddaa ay la kulmeen maada facala rasuulu sala allahu alay waslam bacda dalik intaa kadib rasuulku muxuu sameeyey min ayna dakhala rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku ma ka dhinacii buu ka soo galay o ilaahuna nagtafiyey sal allahuma cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi waslama